alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed naskhu rasmi wاlxukmi waxaynu ku soo jiray qaybtii ku saabsanayd naskhiga marka fasalkani wuxuu ku saabsan yahay naskhu rasmi wاlxukmi dhigaalka ama tilaawada in la nasakho walxukmi iyo xukunka la nasakha halkan lagu baxsinayo ama lagaga hadlayo yanqasimu waa qaybsamaa annasku naskhigu nasakhaadda shay la nasakhaa ama xukum la nasakhaa bihaada alictibaari marka loo eegaayo in dhigaalkiisa uu musxafka ku qoran yahay laga nasakho ama bicibaara ukhraa tilaawadiisa la nasakho iyo xukunkiisa in la nasakho ilaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood buu qaybsamaa o naskhu rasmi اlaayati dhigaalka aayadda in la nasakho maca baqaa'i xukmiha xukunkeedu inuu baaqi yahay oo aan xukunkii la nasakhin lala qabo mihaalu dalika taa tusaalaheedu aayaturajmi waa aayadda rajmiga ruuxa zaaniga muxsankaa in la rajmiyo aayaddii ku soo aroortay dhigaalkeedii waa la nasakhay wa hiya qowluhu tacaala waa hadalkiisu allah uu yidhi ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhumaa albattata nakalan min allah wallahu casiizun xakiim ashaykhu yacni markaa kii guur hore soo maray ee ninka ahaa iyo washaykhatu gabadhii guur hore soo martay idaa zanayaa labaduba markay sinaystaan farjumuuhumaa rajmiya albatata qaطcan ba rajmiya nakaala min allah wallahu casiizu xakiim marka ashaykhu washaykhatu waxaa looga jeeday oo muraadku uu ahaa muxsankii baa loo jeedayo muxsanadii ayaa loo jeeday marka hore ashaykh waxaa loo isticmaalaa ruuxa da-da ah baa loo isticmaalaa laakiin mawdican waxay ugu soo aroortay iyadoo looga jeedo kii guursaday oo guur hore soo maray guurkaas oo saxiix ahaa waxna ku dhadhamiyey kama habata tanwiihu bihadihi اlaayaةi can cumara radia allahu canhu siduu ugu sugnaaday sheegista la sheegaayo kor loo sheegaayo bihadihi اlaayati aayaddan can cumara radia allahu canhu cumar uu ka sugnaaday fii khudbatihi khudbaddiisii gudaheeda uu ku sugnaaday fi صaxiixayni xaalay khudbadiisaasi saxiixaynka ku sugan tahay bukhaari iyo muslim laba naskhu xukmi alaayati duuna rasmiha xukunka aayadda in la nasakho duuna rasmiha dhigaalkeeda aan la nasakhinoo musxafka ay ku qoran tahay oo sidii ay ugu baaqi tahay ha yeeshee xukunkeeda la nasakhay qaybta labaad mithaalu dalika taa tusaalaheedu naskhu xukmi aayati ictidaadi lmutawafaa canhunna aswaajuhunna tirsiga dumarkii ay tirsanayaan haddadu waxay idaafo xagga dambea laga soo laqbeeya laakiin waxba daruuri maaha waxay ku dhisan tahay yani kutubaha naxwaha qaarkood inay qorayaan cajamtu mudaafki iyo mudaafu ilayhiga waxay hormariyaan mudaafu ilayhiga mudaafkana way dabeedna luqada farisigay ka miaaliyaan oo ka tusaaleeyaan markaasay waxay yidhahdeen de afkeenuna waa cajami marka maadaama culammadu ay yidhaahdeen cajamtu mudaafilahigay hormariyaan idaafo marka la laqbaynaayay waxay yidhaahdeen waa in dib laga soo laqbeeyaayoo mudaafu ilahiga laga soo bilaabaa saas weeye bay yidhahdeen laakiin luqaadka cajamtu waa badan yihiin qaar badanoo saasi waa jiraan laakiin istiqraac caama kumay samaynin markay sidaa leeyihiin bacdina waxaabay yidhaahdeen cajab marka la ilaaqo wakhtiyada qaarkood culammadu waxay u isticmaali jireen farisiyiinta calaa kulli xaal cidaan farisiyiin ahaynoo mudaafu ilahiyga hormarisa qudheedu waa jirtaayo dee marka afka ingiriiska iyo dadka yaqaana laftoodu saasay sheegeen in la hormariyo mudaafu ilahiyga la hormariyo mudaafkana la dambaysiyo af soomaaligu saa labada mid waliba waa dhacda oo yani in mudaafka la horsheego iyo in mudaaf ileyhiga la horsheego labada mid waliba waa dhacdaa laguma khasbana in dib laga soo laqbeeyo kii ku sahlanaada markaa dheh beytu caliyin marka la sheegaayo af soomaali caadiya ruuxa ku hadlaya yani gurigii cali iyo cali gurigiisii labada waa la isticmaalaa waxa se badan in la yidhahdo gurigi cali gurigii cali markaad tidhaahdana mudaafkii baa la hormariyey waa saas wey mihaalu dalika taa tusaalaheedu nasxu xukmi aayati ictidaadi lmutawafaa canhuna aswaajuhunna in la nasakho xukunka aayadda tirsiga dumarkii laga oofsaday oo ay ka dhinteen raggoodii ka dhinteen inay tirsadaan dumarkii raggoodii ay ka dhinteen oo laga oofsaday sannad ay tirsadaan xukunkaa in la nasakho xawlan sanad ay tirsadaan maca baqaa'i rasmiha iyadoo lala qabo in rasmigeedu baaqi yaho dhigaalkeeda ay filmusxafi filmusxafi musxafka ay ku qoran tahay ay baaqi tahay lala qabo wa tilaawatiha iyo akhrinteedii inay baaqi tahay lala qabo yani markaa taasaa u tusaalaha saddex naskhu rasmi alaayati wa xukmiha macan aayadda dhigaalkeeda in la nasakho ama nasakhaadda dhigaalka aayadda la nasakho wa xukmiha iyo xukunkeeda la nasakho macan labadoo isla jira mihaalu dalika taa tusaalaheedu maa habata fii saxiixi muslimi waa kii ku sugnaaday fii saxiixi muslim min xadiisi caaishata radia allaahu canha xaaluu xadiiska caaisha ka mid ahaaday kaana fi ma unzila min alqur'aani cashru radacaati macluumaati yuxarimna kaana fi ma unzila waxaa ku sugnaa xaaluu qur'aanka ka mid yahay la soo dejiyey casharu radacaatin macluumaatin yuxarimna toban naasnuugoo la yaqaanaa waxbay xaaraantinimeeyaan oo xukumkii radaacada ka dhalanaysa oo ka tartiibsamaysa toban eh, goor haddii ilmaha naaska la nuujiyo uma nusikhna dabeedna waxaa lagu nasakhay bikhamsin macluumaatin shan la yaqaana lagu nasakhay fatuwafiya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waa la oofsaday rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wa hunna fi ma yuqra'u min alqur'aan iyagoo ku sugan yani ka la akhrinayo qur'aanka yani ka mid ah iyagoo ku sugan ayaa markaa la oofsaday nebiga sala allahu alayh wasalam bimacnaa aayadda dambe ee shanta naasnuug sheegaysaa inay xukumkii radaacadu ka dhalanayso yacni waxay ku dhoweyd wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam la oobsaday ayay ku dhoweyd wakhtiga la nasakhay saas aawadeed waxaa la oobsaday iyadoo qur'aanka qur'aannimo loo akhriyo looma jeedo wafaadkii nebiga ama geeridii nebiga sala allahu aleyh wasalam dabadeed baa la nasakhay laga tilmaami maayo waayo naskhi ka dambeeyaa nebiga geeridiisii ma jiro waxyi unbaa wax lagu nasakhaa waxyiguna nebigu ku soo degaayey markuu nebigu dhintayna waxyigu waa go go'ay marka maadaamay sidaas tahay naskhi isaga ka dambeeya nebi maxamed dabadii la nasakhayaa ma jiro ee waxaa laga tilmaamayaa wakhtiga la nasakhaa waxay ku dhoweyd geeridii nebiga sala allahu alayh wasalam oo wakhti qariiba bay ahayd wakhti qariiba oo ku dhow ayay ahayd oo qur-aankii siday ugu sugnayd baa warkii nasakhaaddu dadka aanu wada gaadhin qaarkood baanu warku gaadhin kuwii aanu warku gaadhin asalkii hore istisxaabayeen qur'aannima iyagu u sii akhrinayeen bacdi kale oo saxaabada ka mida ogaaday in la nasakhay aayadda shanta naasnuug in xukumkii radaacadu ay ka dhalanayso sheegays dabeedna kuwii baa markii dambe gaadhsiiyey bacda wafaati nebiy sala allahu aleyh wasalam marka waxaa laga tilmaamayaa ummaddii oo dhan maahee bacdi marka isagaa ummaddii ka mida ayaa warkii naskhigu aanu gaadhin qurbiga geeridii nebiga ay ku soo dhoweey daraaddeed iyagoo warkaasi aynay gaadhin iyagoo qur'aannimadii bay u sii akhrinayeen dib bay ka ogaadeen in nebiga sala allahu aleyh wasalam yani markaa xukum kale oo ka dambeeyey inuu xaggiisa ka yimi oo ah markaa aayaddaa tilaawadeeda in la nasaho fa aayatu taxriimi aayadda xaaraantinimaynta bicashri radacaati toban naas naasnoog wax lagu xaaraantinimaynayo mansuukhun rasmuhaa wa xukmuhaa waxa la nasakhay dhigaalkeeda musxafka ay ku qoran tahay iyo xukunkeeda labadaba waa la nasakhay wa aayat taxriimi aayadda xaaraantinimaynta bikhamsi radacaati shan naasnuug lagu xaaraantinimaynayo wa aayat taxriimi aayadda xaaraantinimaynta sheegaysa bikhamsi radacaati shan naas nuugu in wax lagu xaaraantinimaynayo xukumkii radaacadu ay ka dhalanayso mansuukhun rasmuha dhigaalkeedii baa la nasakhay musxafka ay ku qoran tahay duuna xukmiha xukunkeedii lama nasakhin faqad ijtamaca waxaa ku kulmay fii hada alxadiisi xadiiskan misaalaani laba tusaale alif limansuukhi اtilaawati wاlxukmi kii tilaawada yani akhrintiiyo xukunka labadaba la nasakhay tusaale loo tusaalaynayo alba limansukhi اtilaawati duna اlxukmi kama tara iyo tusaale u sugnaaday kii akhrinta la nasakhay aan xukunka la nasakhin kamaa taraa sida adiguba aragto baabkan waxay mashaayikhdu kaga hadlayaan raximahum ullah naskhiga anwaacdiisa marka laga eego ma tilaawadiiyo akhrintaa la nasakhay mise xukunkaa la nasakhay waxay u qaybsamaan saddex qaybood baa naskhigu ictibaarka u qaybsamaya saddexdaa qaybood waxay tahay in labadaba la nasakho oo tilaawadii qur'aannimo loo akhrinayey iyo rasmigii musxafka ay ku qorayd iyo xukunkii intaba waa la nasakhay rasmigiiyo tilaawadu waa mutalaazimaan marna waxaa laga cabiraa yani tilaawo marna waxaa laga cabiraa rasmi waxay ku kala duwan yihiin rasmigu waa dhigaalka musxafka uu ku qoran yahay oo aayaddu ay ku qorantah tilaawaduna waxay tahay waa in tilaawadiisa iyo akhrintiisa lagu tacabudaayo oo lagu tukanaayo oo qur'aannimo loo akhrinaayo tilaawaduna waa taas marka mutalaazimaan weeye dhigaalka musxafka ay ku qoran tahay oo rasmigii ah iyo qur'aannimo in loo akhrinayo salaaddii lagu tukanayo lagu tacabudayo waa laba shay oo mutalaazimaan ah yani xadiis tilaawadiisa laguma tacabudayo salaadaha lagu tukan maayo walow xadiiskaasi xadiis qudsiba ha ahaado salaaddii lagu akhrin maayo xadiis qur'aan waa inuu noqdaa yani muxkama oo qur'aannimadiisu baaqi tahay salaadda yani yani salaadda marka waxa weeyaan yani shayga lagu akhrinayo marka labadaba in laysla ysla nasakho tusaalay leedahay tusaalaheeduna waxay tahay wa casharu radacaatin macluumaatin yuxarimna marka xadiidkan waxaa ku sugan laba naskhi baa ku sugan mar waxa la nasakhay tilaawadii iyo xukunkii baa labadaba la nasakhay oo xukunku naasnuugga nisaabkiisu uu ka dhalanayo xukunka ku saabsan xukmu radaaca ma toban bay ku gaartahay naasnuug mise waa ka yarta xadiiskani wuxuu sheegayaa aayaddaasi waxay sheegaysay nisaabku inuu toban naasnuug yahay haddaba aayaddaasi musxafka kuma sugno qur'aannimo hadda uma baaqi ah xadiidkuna wuxuu sheegayaa in la nasakhay tilaawadii waa la nasakhay xukumkiina waa la nasakho nisaaburadaacati ma aha toban ma aha marka laba goor baa la nasakho yani xaggii tilaawada iyo xaggii xukumka labadaba waa laga nasakhay laa xukumkaan baaqi ahayn walaa tilaawadii baan baaqi ahayn cashru radacaatin macluumaati yuxarimna waxaa lagu bedeley toban naasnuugoo la yaqaano waxaa lagu bedeley shan naasnuugoo la yaqaano ayaa wax xaaraantinimaynaya taasaa lagu beddeley tii lagu bedelayna tilaawadeedii baaqi ma aho musxafka kuma sugna marka tilaawadeedii waa la nasakhay xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey laakiin xukunkeedii waa baaqi marka mar wuxuu xadiisku tusaale u noqonayaa siday mashaayikhduba sheegeen qaybtiisa hore limansuukhi tilaawati waalxukmi marna wuxuu tusaale u noqonayaa limansuukhi tilaawati duuna alxukmi nooca kale wuxuu yahay waa in la nasakho xukunka oo tilaawadu ay baaqi tahay noocaasi waa nooca ugu caansan naskhiga dad badanna laga yaabo isagoo keliya inay yaqaaniin indhigaalkii aayaddu ay baaqi taho musxafkii ku qoran tahay tilaawadeedina lagu tacabudaayo haddana xukunkeedii la nasakhay waxaa ka mid a aayadda ku soo aroortay dumarkii laga dhintay ee raggoodii ay ka dhinteen inay ku cadadbaxayaan sanad inay tirsanayaan sannad inay tirsanayaan marka aayaddaas sheegaysa sanadka inay tirsanayaan oo cadadbaxoodu sanad yahay musxafkii waa ku sugantao suuratulbaqara waata ku sugan والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج yacni waxa weeye xawlka ayaa aayaddu sheegaysa waxaa lagu nasakhay aayadda kale ee sheegaysa afarta bilood iyo tobanka habeen inay tirsanayaan والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا marka tusaalayaal kalena dee waa iska jiraan oo aayaddii aynu soo maray ee suuratu lanfaal dersiga hore aynu ku soo marray baa ka mida tusaalayaasha tilaawadii waa baaqi laakiin xukunkii waa mansuukh in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu mi'atayn waxaa lagu nasakhay alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa alaaya marka noocaasi waa caan nooca kale wuxuu yahay in tilaawadii ama rasmigii qur'aanka ku qorayd ama musxafka ku qorayd in la nasakho laakiin xukunkii u baaqi waxaa u tusaalaha aayadda rajmiga aayadda rajmiga ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuuhuma bukhaariyo muslim ayaa soo wariyey yani asalka aayadda sheegista la sheegayo walow lafdigiisu walow lafdigeedu yaanu kuba sugnaanba yani markaa sida ayaan ugu sugnaan be xoogaa markaa xagga yani qur'aankii ekaanshahay u eg tahay waxaad moodaa nawcan maa in wax ku sugan yihiin marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa riwaayada markaysaga macnaheedu in la cabiraayo maadaama markaysaga tilaawadii aayaddu ayna baaqah niqaash dheer oo mashaayikhda qaarkood ay markaa niqaashayaan mas'aladaas oo aada ugu dheeraanayaanna waa jirtaa oo mashhuur xasan kitaabkiisa ataxqiiqaat ee waraqaadka uu ku sharxaayo baxsi dheer oo mawduuca ku saabsan buu kaga hadlaya riwaayada lafdiga aayadda soo warinaysana uu niqaashayo uuna odhanaayo kuma soo aroorin bukhaari iyo muslim lafdiga aayaddu qaطcan muslim kumaba iman bukhaarina ismaaciili baa markiisa markaa soo wariyey mustakhrajkii bukhaariga xagga markaysa markaa ruwaaddana waxa uu sheegayaa yani in markaa niqaash badani ku sugan yahay oo riwaayaadkii markaysagaa soo wariyey lagu soo wariyey ayuu markaa aad u taxayaa dabeedna markaasuu tilmaamayaa agsarka siqaatu inaan lafdigan ayna soo warin calaa kulli xaal taxqiiq badan bay taasi u baahantay laakiin sida mashhuurkae culamaa ulusuul ay u tusaaleeyaan waa in ay tahay tusaale ay u tahay rasmigii aayadda oo la nasakhay iyo dhigaalkeedii laakiin xukunkeedu u baaqiya waxa kaloo ishkaal leh waxa ku sugan saxiixa inuu cumar yidhi haddii aan oo isla xadiiskan ku jirtay haddaanan ka baqayn kitaabkii ilaahay buu wax ku ziyaadiyey inay yidhaahdaan waa ku qori lahaa musxafka culamada qaarkood taa lafteeda waa istishkaaleen oo waxay yidhahdeen haddii la nasakhay tilaawadeeda cumar siduu ugu qori lahaa musxafka ila riwaayada saxiixu waxay sheegaysaa inuu cumar yidhi waan ku qori lahaa musxafkee ee dadka qaarkood inay sidaa yidhahdaan daraaddeed baan ka baqaya waanan ugu qorin waa ta kale haddii ay baaqi tahay oo markaysagaa jirto oo musxafkeen lagu qora ay tahay mid eh, bannaan dadkaas sidaan odhanaya miyaa looga tegaya ahlucilmiga qaarkood taa aad bay u istishkaaleen oo shay mushkila inay tahay ku tiriyeen ala kulli xaal laakiin bacdi waxay kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamaya qoraalka uu musxafka ku qori waayey laba maanic inay leedahay midna waa nasakhaadda la nasakhay midna waa dadka hadalkay odhanaya marka sheegista uu mid sheegay sheegi mayso ka kale inaan u jirin ka kalena waxaa laga qaadanaya nasakhaaddaa laga qaadanaya nasakhaadda ayaa laga qaadanay waxaana laga yaaba inaanu kitaabka dhexdiisa ku qori lahayne markaysagaa jaldigiisa iyo meelahaasi ay dadku u xasuustaan inuu tan noocaasoo kale inuu ku qoro oo laakiin qur'aankii uu ka saaro oo jaldigoo kale xaashi gaara uu ku qoro yani markaa saasoo kale inuu markaa tilmaamay calaa kulli xaal niqaash badan bay geliyeen culamada jamaahiirtu waxay qabaan in naskhigu saddexdaa qaybood u qaybsamo saasaa jumhuur jumhuurulculamaa qabaan bacdi yidhi naskhigu waxa weeye shayga in tilaawadiisa yani ay baaqi noqoto xukunkiisana la nasakho xukunkiisana la nasakho ama labadaba la ysla nasakho sidaa ku koobay ama nooca horoo keliya ku koobay waa jiraan laakiin siday jumhuuru ahlicilmi ay mareen waa in saddexdaa qaybood loo qaybiyo mid walbana tusaalaheedu waa sidaas nooca ugu caansan ee ugu mashhuursan yani waxa weeye waa nooca ku saabsan xukunka in la nasakho laakiin iyo tilaawadu ay baaqi noqoto waxaa kaloo la marka la odhanaayo rasmigii aayaddaa la nasakhaya oo xukunkeedii ayaa baaqi noqonaya haddii xukunkiiba baaqi yahay xikmadda ku jirtaa maxay tahay in dhigaalkii aayadda musxafka lagu qoraayey iyo tilaawadeedii in lagu tacabudo in la nasakho su'aashaa lafteeda culamada qaarkood waa ka jawaabaan waxay kaga jawaabaan waxaa ku jira nooc ibtilaa'a ah oo ummadda lagu imtixaanayo oo lagu eegaayo xukunkaas musxafkaba aan ku qorayn ummaddani ma u hoggaansamaysaa mise uma hoggaansamaysa way inkiraysaa waxaa kaloo ku sugan fadliga ummaddan in la muujinaayo ay ka leedahay ummadii hore oo nimanka yuhuudda la yidhaahda iyadoo aayaddii rajmigu ay ugu taallo kitaabkii tawraadeed ay ku taallo ayay qariyeen oo u hoggaansami waayeen oo diideen ummaddanna marka hadday u hoggaansanto ummaddanna markay u hoggaansanto aayaddii rajmiga iyadoo musxafkaba aynay ku oolin waxaa halkaa ka muuqanaya fadliga ummaddani ay ka leedahay yani markaa ummadii hore waxa kaloo la isweydiiyaa taas garanoo waa in xukunkii baaqi noqdo rasmigana la nasaho sidaa cagsigeeda oo rasmigii inuu baaqi noqdo dhigaalkii oo musxafka sidii ugu taallo xukunkeedina la nasakho xikmadda ku jirtaa maxay taha taa lafteeda culammadu waa ka jawaabaanoo waxay yidhahdeen xikmadda ku jirtaa waxa weeye si markaa tilaawadeedii loogu tacabudo oo axkaamta ku sugnayd ma aha oo keliya in lagu camal falo ee tukashada lagu tukanayo ee lagu tacabudayo qur'aannimo loo ictiqaadinayaaba waa axkaam kale weeyi aan xukunkii ku camalfalka ahayn marka inta la akhriyo lagu tacabudo ayaa sawaab laga helaya marka faa'iidada caynkaasaa ku sugan ta kale nooc ibtilaayina waa ku jiraayo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan haddaan lagu camal falayn maxaa loogu daayey kitaabka haddaan lagu camal falayn oo lagu dhaqmaynin maxaa loogu daayey kitaabka marka nooc ibtilaayina waa ku jira oo ummadda lagu imtixaanay annasku ilaa hayri bedel kani wuxuu u baab yahay nasakhaadda la nasakho bedel la'aanteed wax loo nasakho yani shay lagu bedelaya iyadaan u jirin kii la nasakhay in wax la nasakho madhabu jumhuuri اlculamaa'i culammada badankooda madhabkoodu jawaazu naskhi waa nasakhaaddu inay bannaan tahay ilaa hayri bedelin bedel la'aanteed wax loo nasakhaa iyadaan waxba lagu bedelin can ilxukmi xukunkii laga bedelaayo xukunkaasoo alalmansuukhi kii la nasakhaya wa min adilatihim deliiladooday ka mid ahaatay naskhu wujuubi taqdiimi asadaqati bayna yaday najwa rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam sadaqo in la hormariyo waajibnimaday waajibaysay nasakhaadda la nasakhay weeyi bayna yaday najwa rasuuli illaahi salى allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay faqa lala faqaayo hortii sadaqa laga qadimo oo la hormariyo xukunkaasi mar buu wuxuu ahaan jiray in sadaqa la qadimaa oo la hormariyaa faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa yani wuxuu ahaa waajib waa amar walamru yaqtadi اlwujuub ilaa hayri bedelin bedel la'aanteed yani ayaa loo nasakhay nasakhaaddaa la nasakhay xukunka sadaqo in la hormariyo waajibnimadeeda la nasakhay oo ilaa hayri bedelin loo nasakhay xukun lagu bedelayaydana jirin ayaa u tusaalaha ama adiladeeda ka mida kama fii suurati mujaadila sida markaa ku sugan suuradda suuratulmujaadila la yidhaahdo yani ku sugan ama suuratmujaadila daalku mi kordhigay mise hoos dhigay mujaadala aw mujaadila ya labadu waa bannaayin yani mid waxaa loo jeedaa biictibaari اlmar'a midna waxaa loo jeedaa waa biictibaari yani waxa weeye masderkii oo jaadala yujaadilu jidaala wamujaadalatan waaya mas'aladani waxay ku saabsan tahay nasakhaadda marka wax la nasakho beddel la'aanteed in wax loo nasakhaa ma bannaanta jumhuuru ahli cilmi waxay leeyihin waa bannaan tahay tusaalaana loo hayaa tusaalaha waxaa ka mid a aayadda suurat lmujaadila ama suurat lmujaadala ku sugan suurat lmujaadala aayaddaa ku sugan ayaa u tusaaleah oo markii hore waxaa la waajibiyey sadaqo in la hormariyo intaan nebiga lala faqin ruuxii doonaya inuu la faqo ama la koodo kolba saad u taqaan inuu sadaqo hormariyaa oo nebiga sadaqo u dhiibaa waxay ahayd mid waajib ah nabiga sadaqaddu xaaraan bay ka tahay ee looma jeedo sadaqadda isagaa la siinaya ee waxaa loo jeedaa si uu u wasaco cid u siiyo baa loogu dhiibaya ee ma aha sadaqadda isagaa la siinaya muraadku ma aha ina asadaqata laa taxilu limuxamadi walaa liaali muxammed waa ka xadiiska saxiixa ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam sadaqaddu uma xalaal aha muxamed iyo qaraabada muxamed toonna xalaal uma aha marka waxaa loo jeedaa sadaqa nebiga loo dhiibaayo si uu u wasaco oo u bixiyo xukunkaa markii dambe waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay aayadda kale ka dambaysa ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat faid lam tafcaluu wataaba allahu calaykum faaqiimu salaa aayaddaasaa lagu nasakhay marka waa naskhun ilaa hayri bedel bay yidhaahdeen jamaahirta culamadu bacdi culammada ka mida taas ictiraaday oo waxay yidhahdeen bedel meesha waa yaalla oo beddelkaasi waa maxay waxa la nasakhay wujuubkii sadaqaddaa in nebiga loo dhiiba ay waajib ka ahayd baa la nasakhay waxa lagu bedelay inay mustaxab tahay istixbaabkuna waa xukum sharciya waayo waxa dhibta ku noqonayey ee culayska ku noqonayey waxay ahayd waa in arrinkaasi waajib yahay laakiin hadduu sunno yahay oo qofku hadduu markaa doonana samaynaayo hadduu ka caajiso ama ka wahsadana uu iska daynaayo ya dee xaraj kuma sugna marka waxay dhahaan istixbaabkii baa baaqi ah bacdi kalaa waxay yidhaahdeen maya ibaaxa baaqi ah ibaaxada lafteedii waxay yidhaahdeen marka qolyaha markaa jumhuurka in badan oo ka midii yidhaahdeen xukunkii istixbaabku idiin sallimi mayno inay baaqi tahay waxaan odhanaynaa waa iska markaa ah, waxa arrin markaa bannaan waxay leeyihiin markaa lafteeda ibaaxadii waa ibaaxo khitaab ku sugnaatay marka waxay noqonaysaa xukun sharciya calaa kuli xaal sadaqada mubaaxa waa qowl hariib ah waayo sadaqadu waxay ka mid tahay min alqurab waa wax ilaahay loogu dhowaanayo oo qurba ah qurbaa mubaaxana ma jirte shayga qurbadee rabbi loogu dhowaanayo ama waa inuu waajib noqdaa ama waa inuu mustaxab noqdaa labadaa mid waa inuu noqdaa alcalaama maxamed alamin ashinqiidi aad wuxuu ugu nuxnuxsanayaa daa'ifada ku tagtay annaskhu ilaa hayri bedel inaanu dhicin suuragalna aanu ahayn qowlkoodu arjaxaya waxaanu deliishanayaa aayadda suuraة اlbaqara ku soo aroortay maa nansakh min aayaةi aw nunsiha naأti bikhayri minha aw miliha oo aayaddu waxay sheegaysaa buu yidhi aayad kasta oo la nasakhaayo dee in beddel la helaayo ma nansakh min aayatin aw nunsiha aw nunsikaha na'ti bikhayrin minha aw miliha xukunkii inay ka khayr badantao xukun ka khayr badan ama xukun la misliya ay keenaysana cumuumkay soo gelaysa qaar waxay kaga jawaabeen war waxaa loo jeedaa dee taasi lafdiga maaha xagga xukunka marka wuxuu leeyahay maa nansakh min aayati wa caamma waxay caam ku tahay hadday tilaawo tahay iyo hadday xukum tahay mid walba marka in la yidhaahdo beddel la'aanteed ayaa naskhiga dhacayaa waa mid aan sax ahayn buuri tanna wuxuu kaga jawaabo uu yidhi wujuubkii marka la nasakhay istixbaabkii baa baaqia istixbaabkii baa baaqia calaa kulli xaal jumhuurku sida kalay mareen النسخ إلى بدل والنسخ إلى بدل لا يخلو من واحد من ثلاثة أقسام نسخاada loo نسخo bedel loo نسخaa oo xukunkii inta la nasakho wax kale lagu bedelaa laa yakhluu kama madhna min waaxidin mid kama madhna midkaasoo min alaaati aqsaamin saddex qaybood ka mida ima an yakuuna naasikhu ama waa inuu noqdaa naasikha wax nasakhaya akhafa min almansuukhi mid ka fududoo ka sahlan kii la nasakhaayey aw musaawiyan lahu ama waa inuu noqdaa mid u dhigma isagii oo la siman aljiim aw asqala minhu ama waa inuu noqdaa mid ka culus oo bimacnaa ka adag walaa khilaafa fii jawaasi alqismayni alawalayni wax khilaafi kuma sugna labada qayboodee hore khilaaf kuma jiro oo inta xukum la nasakho waxa lagu nasakhay ee lagu bedeley inay tahay mid ka fudud waa la isku waafaqsan yihi mid la simanoo aan kana cuslayn kana fududayn inay noqotana yadana waa la isku waafaqsan inay bannaan tahay dhacdayna waana bannaan tahay waana dhacday wa ama aaliu ka saddexaad miya oo inta xukum la nasakho midii xukumkii ka culusoo ka adag in lagu bedelo falqowlu bijawaazihi orodka la odhanaayo bannaanaanshihiisu qowluljumhuuri culammada badankoodu siday yidhaahdeen wey kal aati tusaalayaashu waxay ahaadeen sida soo socota oo kale o annasku ilaa bedelin akhafa ka koowaad wuxuu yahay yani ay misaalu naskhi nasakhaadda tusaalaheeda ilaa bedelin bedel loo nasakhaayo bedelkaasoo akhafa ka fudud oo ka sahlan mansuukhi naskhu qowlihi tacaala hadalkiisuu allah uu yidhi nasakhaadda la nasakhay weeyi in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibu mi'atayn hadday idinka mid yihiin labaatan sabraya ay idinka mid yihiin yaqlibu waxay ka qaalib noqon miatayni laba boqol bay ka qaalib noqon oo gaalada ka mid a yani midhkiiba toban baa ku beegan ama ku aadan waxaa lagu nasakhay biqowlihi hadalkiisu allah uu yidhi fain yakun minkum miatun saabiratu yaglibu miatayn hadday idinka mid yihiin boqol boqolkaasoo saabiratun sabraysa yaklibu waxay ka haalib noqon oo ka gacan sarrayn miatayni laba boqol fa wujuubu musaabarati alwaaxidi midhku inuu la sabirtamo waajibnimaday waajibka tahay ou ka sabir badiyo lilisnayni labada akhafu waa ka sahlantaho waa ka fududdahay min wujuubi musaabaratihi inuu la sabirtamo oo ka sabir badiyaa inay waajib ku tahay oo u sugnaado lilcasharati tobanka gaalada ka mida marka xukunkii hore ee la nasakhay ayaa wuxuu ahaa mid culus ka lagu bedele lagu nasakhayna wuxuu yahay mid ka sahlan oo ka fudud annasku ilaa bedeli musaawin waa nasakhaadda loo nasakho bedel la siman kii la nasakhay tusaalaheedu wuxuu ahaaday nasku istiqbaali beytilmaqdisi maqdis iyo muqadasba waa la yidhahdaa beytulmaqdis qaabilista la qaabilayo oo salaadda loola jeesanayo oo qiblo laga yeelanayo nasakhaadda la nasakhay wey istiqbaalkaasoo athaabiti ku sugnaaday bisunnati sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ku sugnaaday biqowlihi lagu nasakhay hadalkiisuu allah u yidhi tacaalaa ilaahay isagaa koreeye fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam bisunnati jaarkaa iyo majruurkaasi waxay ku tacalluqaan ahaabiti asaabitina waxay sifo ka tahay istiqbaalka biqowlihi jaarkaa iyo majruurkaasina waxay ku tacalluqaan naskhiga biqowlihi ku sugan jaarkiiyo majruurka biqowlihii ku suganna waxay ku tacalluqaan naskhiga fawalli jeedi wajhaka wejigaaga jeedi shatra almasjid alxaraam masjidka xurmada leh oo kacbada ah xaggiisa u jeedi faistiqbaalu lkacbati kacbada in la qaabilo oo salaaddii iyo cibaadaadkii loola jeestaa musaawin liistiqbaali beyt اlmaqdis waxay la siman tahay beytulmaqdis qaabilista la qaabilayay la siman tahay binisbati ama binusbati nuunka la godo ama la hoos dhigo binisbati lificli lmukalafi ka takliifka la saaray ficilkiisa marka loo eego ayay la simantahay saddex annasku ilaa badelin asqala nooca saddexaad wuxuu yahay in la nasakho ilaa badelin bedel loo nasakho bedelkaasoo asqala ka culusoo ka adag yani kii waxa weeye la nasakhay marka waxaa u tusaalaa ah, naskhu takhyiiri bayna siyaami shahri ramadaana wاlطcaami bitacayuni siyaamihi dooransiinta in la nasakhay bisha ramadaan soonka la soomaayo iyo quudinta wax la quudinaayo dhexdooda la kala dooransiinayo ruuxa lagu nasakhay bitacayuni siyaamihi soonkiisu ramadaan la soomayaa inuu tacayuno cayni noqday bimacnaa mid isagu laazim ah oo aan laga leexan karin isagu mutacayin yahay wa naskhu amri asaxaabati iyo saxaabada amarka la amray nasakhaadda la nasakhay weeye bitarki lqitaali dagaalka inay ka tagaan gaalada ay la dagaalamayaan xilligii hore oo awalulislaamkii waa laga reebay yani inay markaa dagaalamaan waxaana la amray inay ka jeestaan oo sabraan oo gacmahana laabtaan waa awal islaamkii walicraadi iyo in laga jeesto can ilmushrikiina mushrikiinta la yskaga jeesto oo bimacnaa aan laga argoosanin waa xilligii hore waxaa lagu nasakhay biiijaabi ljihaadi jihaadka in la waajibiyo ayaa lagu nasakhay fatacayunu siyaami soonku inuu caynoobo isagu noqdo mid mutacayinoo isaga lala imana fatacyiini buu ii qorayaa laakiin fatacayunu baa saxan siduu marka horeba bitacayuni uu yidhi fatacayunu siyaami soonku inuu caynoobayo isagu marka uu noqonayo mid laazimo aan laga leexan karin isaguun lala imanayo icaamna aan looga wareegi karin haddii soom la awoodaayo ahqalu waa ka culus tahay min atakhyiiri baynahu wa bayna alicaam dooransiinta ruuxa la kala dooransiinayo inuu soomo iyo inuu wax waxquudiyo la kala dooransiinayo wa wujuubu lqitaali dagaalku inuu waajibo asqalu waa ka culus tahay min tarkihi tegista laga tegaayo ee dagaalkii la layska daynayo haddana mid walba kii cuslaa ayaa naasikha kii fududaana waa mansuukh qaybtan waxay mashaayikhdu kaga warramayaan naskhiga bedel wax loo nasakho ayaa qaybihiisa laga warramaya saddex qaybood baa loo qaybiyaa inuu nasakhaha ama naasikhu uu yahay isagu ashal ou isagu fudud yahay ka la uu yahay ka la nasakhayaana uu yahay isagu mid adag oo ka adag yani nasikh qaybta labaad waxay tahay inuu musaawi la yahoo la siman yahay la siman yahay waxaa loo jeedaa kamana cuslo oo kama adka kamana fududa ee xagga adaygiiyo sahlanaanshaha marka laga eego musaawi buu la yahay dheeraad kama leh kamana sahlana nooca saddexaadna waa inuu ka adag yahay oo xukumka naasikha ayaa wuxuu yahay asqal isagaa culus ka mansuukhina wuxuu yahay yani ashal saddexdaa qaybood baa loo qaybiya qismada caqliyada ana annasku ilaa bedel saddexdaa waxaan ahayn ma noqon karto waayo inuu ka sahlan yahay iyo inuu ka culus yahay iyo inuu la siman yahay shay afraad laguma soo kordhin karo annasku ilaa hayri bedel kaasi waa nooc kale waynu soo aragnay laba qaybood mashaayikhdu waxay tilmaameen inay bannaanta aan khilaaf ku jirin labada qayb oo khilaafku aanu ku jirin waxay noqonaysaa beddelku inuu yahay isagu mid sahlan kii laga beddelayeyna uu yahay mid culus oo ka culus xukunka lagu beddelay tusaalihiisna waad aragta in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu miatayn oo waxay noqonaysaa xukunkaa hore waxaa waajib ahaa ninkii toban gaal inuu u sabro u adkaysto marka goobta dagaalka la joogo laakiin xukunkaa markii dambe waa la fudaydiyey sida aayadduba sheegayso alaana khafafa allahu cankum calima ana fiikum dacfa marka xukunkan dambe akhaf ah aayadduna waaba tasriixinaysa noocaas iyadu inay bannaan waa laysla ogoliyey dhacdayna nooca labaad waa mid musaawi ah bedel musaawi ah oo baytulmaqdis in loo jeestaa markii hore qibladu ahayd nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisu lix iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood bay beytulmaqdis u tukan jireen maka markuu nebigu joogay kacbada iyo baytulmaqdis waa la ysku beegi jiray oo kacbada inta laga maro geesta kale ayaa iyagoo markaa kacbada iyo baytulmaqdis sidaa isugu beegan yihiin ya toos ayaa dabeed markaa loo wada tukan jiray markaa jamci baa markaa jiray nebigu sala allahu alayh wasalam markuu hijrooday laga bilaabo lix iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood muddo ah baytulmaqdis u tukanayeen labadii inay isku beegaan ma dhici karto maadaama ay maka ka tageen oo laba jihoo kala duwan bay noqotay in mar loo wada tukadaana ma dhici karto saas aawoodee baytulmaqdis baa loo tukan jira nebiguna wuxuu jeclaa qibladii nebi ibraahim in qiblo looga yeelo ama qibladii nebiyada in qiblo looga yeelo oo kacbada ah markii damba waxaa soo degtay qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shaطra almasjid اlxaraam waxayثuma kuntum fawalluu wujuhakum shaطra waxaa la waajibiyey in kacbada loo jeesto oo iyada laga qiblo yeesho taasaa la waajibiyey haddaba marka waxa weeye miduu ilaahay qiblo ka dhigay oo kacbadii ah iyo mid qiblonimadii laga qaado baytulmaqdis ahi ma sinna daatadooda marka laga eego daatadooda marka laga eego ma sinna laakiin marka loo eego yacni ruuxa mukallafka ah miyay u kala sahlantahay isaga ficilkiisa mise uma kala sahlana marka xaggaa laga eego de waxa weeye musaawi bay la tahay oo xagga u jeesiyo xagga u jeeso midna ruuxa shidda kuma leh isku mid bay uga tahay xagga markaa ficilka mukalafka oo uma kala dhib badna haddii la yidhaahdo yani marka galbeed u jeesiyo haddii la waqooyi u jeeso iyo haddii la yahay koonfur u jeeso ya marka maadaamay sidaas tahay mashaayikhduba waa qaydeenoo waxay dhahan binisbati lificli lmukalafi marka waa bedel musaawi ah nooca saddexaad wuxuu ku saabsan yahay annasku ilaa bedelin asqal bedel ka culus xukunkii mansuukh ahaa in lagu bedelo tusaalaheedu waxay ahaatay soonka markii la waajibiyey wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin sida xadiiskaas uu sheegaayo sababnuzuulku waxa uu tilmaamayey kii doonee annaga naga mida baa saxaabadu yidhaahdeen maslamatu bnu akwac buu ahaa raawiga xadiisku saasaan filaya almuhim wuxuu saxaabigu yidhi inuu salamo ahaa baan filayaaye kii doonee annaga naga midi waa soomi jiray kii doonee naga midina fidyuu bixin jiray intuu afuro waana dadkii awoodi karaayey xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey ilaa ay ka soo degtay faman shahida minkum shahra falyasumhu markaasaa waxay noqotay ilaaba ilaa in la soomo oo aan fidyo la bixin waxaa loo jeedaa dadkii awoodi karaayay soonka inay soonka aynay ka tegin ee soonkii la yimaadaan fidyadana iska daayaan marka ruuxii oo u door lahaa inuu iska afuro hadduu doono oo raashin bixiyo hadduu doonana soomo oo mukhayar uu ahaa miyuu soomaya mise raashin buu bixinayaa waa iska afuraya waxaa loogu bedelay bitacayuni siyaami soonkiisu inuu mutacayin yahayoo aanu ka tegaynine soonka la imanayo doorna aanu u lahayn inuu iska afuro oo fidyo bixiyo marka xukunka lagu bedelay xukunkii hore ee mansuukha ahaa ka lagu bedelay wuxuu yahay mid ka culus oo ka adag oo door baad u leedahay inaad soonto iyo iyo inaad afurto oo fidyo bixiso iyo maye uma lihide ilaaba ilaa waa inaad soontaa ee afuraadi kuuma bannaana mar haddaad awoodi karayso de labada waxa adag oo asqal a ah. yani arrinkaa ku saabsan tacayunka ee takhyiirka reebayse shayga labaad ay u tusaalayeen mashaayikhdu waxay tahay waagii hore muslimiinta fii awal islaam waxaa laga reebay inay gaalada la dagaalamaan waxaa la amray kafi kufuu aydiyakum aqiimu salaa waxaa la amray icraad waxaa la amray safxi yani saasaa la amray markii dambena waxaa lagu waajibiyey jihaad baa lagu waajibiyey jihaadkiina dee waxaa ku sugan mashaqo kutiba calaykum اlqitaal wahuwa kurhun lakum marka beddelka lagu beddelay ee xukunkii lagu nasakhay wuxuu yahay mid ka culus xukunkii hore ee la nasakhay asqal buu ka yahay ka lagu bedela asqala saas aawadeed culamada qaarkood noocan waa diideen ashyaadanna kaannahu ayna ka dhigayn in baabu naskhi marka ay tahay laakiin sida saxiixa jamaahiiru ahlicilmina ay qabaan waa inay nasakhaa tahay oo naskhi ay tahay noocaasina sidaas ay dhacday tusaalayaashaasna u leeyihi waxay markaa yidhaahdeen qolyaha diidaya oo ilaahay markuu yidhi maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha ila ilaahay wuxuu inoo sheegay aayad kastoo la nasakhaayo mid ka khayr badan in lagu bedelaayo ama mid la mida in lagu bedelayo war mid ka culus in lagu bedelaa yani siday aayadda u soo gelaysa ilaa khayrkii suhuulada waa in looga jeedaa ila marna ilaa ashalaa loo nasakhaa marna ilaa yani asqalaa loo nasakhaa baa leedihin ashalana waa isla ogola khayryadu waxay noqonaysay xagga suhuulada iyo fudaydka aw mislihaana waxay noqonaysaa inuu musaawi la yahay markaa nooca kale oo ah inuu ka culus yahay dee aayaddii ma soo guda waxay kaga jawaabeen culammada jamaahiirtu maya waa soo gudagelaysaayo khayriyada ayaa waxay noqonaysaa ictibaarro kala duwan bay ku dhici oo markuu yahay xukunka loo nasakhay ee lagu bedeley mid ka sahlan khayryadii waxay u dhacaysaa xagga suhuulada iyo fudaydkay u dhacaysa iyo fudaydinta markay tahay xukunka loo nasakhay ee lagu bedeley mid ka culus markuu yahayna khayryadii waa ku sugantahay laakiin waxay u dhacaysaa xagga sawaabka iyo ajarka xukunku haba ka cuslaadee xagga ajarkiiyo sawaabka ayuu ka khayr badan yahay xukunkii hore saasaa khayriyadu ugu jirta marka saas iyadaa baa lagaga jawaabay calaa kulli xaal sida jamaahiirtuna ku tageen yani saxdana ahi waa in naskhu ila bedelin asqala inay tahay mid markaa bannaan dhacdayna tusaalayaasheedana waynu aragnay halkaa inoogu joogo wallaahu aclam